رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga ee kitaabkii rawdat alanwaar khaasatan waxaan maraynay xilligii iyo sanadkii wafdiyaalka ee sanadkii sagaalaad ee hijrada markii uu rasuulku ka soo noqday tabuuka iyo wafdiyaalkii u imaanayey waxaa noogu soo dembaysay wafdigii reer bani caamir bin sacsaca iyo wiilkii aad iyo aadka u qiimaha badnaa ee si dhuumashaa intuu rasuul wafdigii reer bani sacsaca iyo wiilkii cajiibka badnaa ee markii dambe boqol sano islaamka ku gaaray kaasoo markaa loogu magacdaray dallisaanayn kii labada carab lahaa dallisaanayn baa loo bixiyey fasaaxada uu leeyahay darteed wafdu bani xaniifa reer bani xaniifa wardi wafdigoodii ayaan gelaynaa kaanad waxay ahayd wifaadatuhum wafdiyiintooda xilligii ay wafdinimo nebiga ugu yimaadeen sanadii sagaalaad ee hijrada ayay markaa ahayd wa kaanuu waxay ahaayeen sabcata cashara rajulan toddoba iyo toban nin ay markaa ahaayeen fiihim waxaa ku dhex jiray musaylamatu alkadaab ninkii musaylamo ahaa ee kadaabka ahaa musaylamihii beenlowga ahaa ayaa markaa ku jiray nasalu way degeen fii beyti rajulin nin gurigiisa ayay ku degeen ninkaasoo min alansaari reer ansaar markaa ka mid ah gurigiisa ayay markaa ku degeen humma intaa kadibna ja-uu way u yimideen annabiya nebigay u yimideen sala allahu calayhi wasalam fa aslamuu wayna islaameen wafdigii reer bani xaniifa way islaameen amaa musaylamata ninkii musaylama ahaa fa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa inahu asagu xataa aydan noqode aslama macamuula islaamay aydan macnaha sidoo kale say ayagu u islaameen ayuu asaguna u islaamay wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa innahu asagu takhallafa waaba ka harayda wafdigii markay rasuulku aadayeen asagu ma daba kicin mana raacin oo walam yaxdur ma uusan xaadirin nebiga meeshii loogu tegaayey ma uusan tegin oo ma xaadirin saasa asagu markaa la yidhaahdaa waa ninkii musaylamata alkadaab ahaa asagu ma xaadirin wafdiga wa qaala wuxuu yidhi in jacala hadduu yeelo lii aniga muxammadun muxammed almra maamulkii amarka min bacdihi gadaashiisa tabictu waan raacaya musaylama meesha madaxtinimuu u maleeyaa uma maleeya inay nebinimo tahay wuxuu yidhi haddii muxamed amarka hadduu dhinta ani u i siinaayo oo aan uga dabamaraayo markaa waa raacayaa wa kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad uriya mid la tusiyey qabla daalika marka horteeda fil manaami hurdada waxaa lagu tusiyo riye uu ku arkay annahu utiya in rasuulka la siiyey bikhasaa'ini alardi arlada kaydadkeeda khasaa'inta dhulka in la siiyey fa waqaca waxaa ku dhacay fii yadayhi labadiisa gacmood siwaaraan laba jijimood oo min dahabin dahab ah kaydadka iyo maalka arladoo dhan oo nebiga la siiyey labadiisa gacmood baa waxaa ku soo dhacay laba jijimood oo dahab ah fa kaburaa calayhi way la weynaadeen nebiga aad buu uga murgay wa ahamaahu waa ka murgay rasuulka way la weynaatay arrintaasoo murug badan bay ku abuurtay wa uuxiya ilayhi waxaa loo waxyooday an anfakhhumaa afuuf baa la yidhi inuu afuufo ayaa markaa loo waxyooday fa nafakhahumaa waa afuufay fadahabaa way tageen way ka tageen fa awalahumaa wuxuu ku fasiray nebiga kadaabayni laba beenaalayaal ah yakhrujaani soo bixi doona min bacdihi asaga gadaashiisa laba nin oo beenaalayaal ahoo nebinimo sheegan doona oo markuu asaga dhintay kadib imaan doona fa jaa'a rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yimid musaylamata musaylamo ayuu u yimid wa fii yadihi nabiga gacantiisa sala allahu calayhi wasalamna qidcatun ay ku jirta cad ama gobol oo min jariidin jiitimireed ah laanta timirta cad ka mid ah gobol yaroo ul ah oo qidca ahoo la jiitimireed ah ayaa nebiga gacantiisa ku jirtay wamacahu rasuulka waxaa micigiisa aha oo la socday faabid ibni qays fa waqafa wuu soo istaagay calayhi musaylama korkiisa musaylama oo fii asxaabihi asxaabtiisa ku dhex sugan musaylamo asxaabtiisa dhex jooguu nebigu soo dul istaagay fa fakallamahu wuu la hadlay fa qaala lahu musaylama musaylama rasuulku wuxuu ku yidhi macnaa marka hore nebigaa hadlay oo musaylamuu la hadlay fakallamahu islaamkuu u sharxay diinkuu u sheegay faqaala lahu musaylama musaylamana rasuulku wuxuu ku yidhi in shi'ta haddaad doonto maxamedow khalaynaa waan kuu daynaynaa baynaka iyo wa bayna alamar adigii amarka adiga iyo tallada waan idiinkala baxaynaa ee maamulkaaga iska hayso uma intaa ka bacdina jacaltahu waxaad yeelaysaa lanaa annaga bacdaka adig gadaashaada annaga reer bani xaniifaa maamulka noo dhiib oo nooga gadaal mar laakiin hadda farahan kaaga qaadaynaa waxba ma kuula qabsanayna khallaynaa waan kala dhexbaxaynaa oo waan khalwaynaynaa oo waan bannaynaynaa baynaka wa bayna alamr adiga iyo maamulkuu ula jeedaa iyo madaxtinimada uma jacaltahu kadibna waxaad u yeelaysaa lanaa annaga bacdaka adigadaashaada faqaala rasuulku wuxuu yidhi low sa'altanii haddaad i weydiiso ood i warsato haadihi alqidcata gobolkan yar laantan yar ee timirta ah maa acdaytukaha ku siin maayo buu yidhi maamul iyo ummad dhan oo la hogaamiyaad sheegaysaa laantan yar ee timirta ah xataa ku siin maayo maa acdaytukaha walan tacduwa mana gudbaysid amra allaahi ilaahay amarkiisa fiika adi uu kugu talagalay wixii ilaahay uu kugu talagalay dhaafi dhaafimaysid gudbimaysid wala in adbarta haddiise aad dib jeediso ood islaamkan qaadan wayso oo diintan aad nacdood ka dib jeediso layacqirannaka allaahu ilaahay wuu ku ergoynayaa wuu ku boqon jebinayaa layacqirannaka waa ku xiringoynayaa ilaahay wuxuu kaa jarayaa imtiqaanaa boqonta allaahu ilaah macnaa wuu ku halaagayaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innii anigu la araaka waxaan kuu arkayaa oon kuu maleeyaa alladii kii inaad tahay uriitu lay tusiyey fiihi gudihiisa maa ra'aytu wixii aan ka arkay ama maa uriitu wixii layga tusiyey midkii layga tusiyey inaad tahay ayaan u jeedaa waa ninkii riyada lagu tusiyey wa aadaa midkaan ila socdana buu yidhi nebiga haabit ibnu qays waaye yujiibuka cannii xaggaygu wuu kaaga jawaabayaa asagaa kuu jawaabayo ka jawaabaya adiga kuu jawaabaya cani xaggayga ilan haabit ibnu qays af hayeenkii nebiguu ahaa af hayeenka nebiguu ahaa nin aad u fasaaxad badanna wuu ahaa aftahanna ah uma insarafa kadibna rasuulku waa ka gadoomay waa ka sii jeestay warajaca alwafdu wafdigii baa noqday falabitha wuu nagaaday musaylamatu yasiiran muddo gaaban buu ku nagaa magaaladii uma addacaa kadibna wuxuu sheegtay annahu asagu ushrika in lala wadaajiyey fi lmri maamulka amarka iyo maamulkanna can nabi nebiga micigiisa sal allahu calayhi wasalam cabaar buu aamusnaa wafdiga markii reer bani xaniifay ku laabteen meeshoodii meeshay deganaayeen ayaa musaylama wax yar kadib wuxuuba soo ifbixiyey anigii muxamed amarka waana loo wada diiday uma addaca wuxuu sheegtay annahu asaga u sharika in lala qaybgeliyey oo qayb laga siiyey fi lamri maamulkii amarka maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam waddacaa wuxuu kaloo sheegtay annubuwata nebinimo nebiyaan ahay buu yidhi nebiyaan ahay ayuu markaa yidhi walafaqa wuu isku qasay assajaacaati hadallada goosgooska ah ama horiska leh sajacaadka waxaa loola jeedaa hadalka gabayga ah mar allaala marka la sii wada taxyiisa waxaa lagu soo dhammeeyaa hooris waxbuu isugu soo biyo shubtaa marka hadalla noocaas oo kaleoo hooris ah oo sajacaad ah ayuu isku qasqasay wa axalla wuxuu u xalaaleeyey liqowmihi qoonkiisa alkhamra khamrada waazinaa iyo zinada wuxuu yidhi anigana qayb baa layga siiya maamulka moxamed keligii ma wato saa darteed moxamed haddii dadka khamro iyo zina oo ka mamnuucay ani waxaa la ii waxyoonayaa in khamrada iyo zinaduba ay xalaal idiin tahay waftutina waxaa fidnoobay bihi arrintaa ku fidnoobay qowmuhu qoomkiisii qoomkiisii reer bani xaniifa way ku fidnoobeen watafaaqama waxaa weynaaday amruhu amarkiisa amarkiisiina wuu xoogaystay ninkii musaylamo ahaa xataa tuwafiya ilaa la ofsaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wahuwa asagoo calaa daalika saa ku taagan musaylamu arrintaa ku taaganoo nebinimo sheeganaya oo arrintaasi ku socdoo xaaladdaa ku taagan yaa nebigii markaa dhintay fasdaada waxay siyaadsadeen qowmuhu qoomkiisoo u kordhay iftitaaman fidnayn fitna u koranay macnaha fitno badan bay ka sii qaadeenoo way sii raaceen way ogaayeen inuu beenlow yahay laakiin badankoodu xamiyay u raaceen waa tii yidhaahdeen waa markay dheen qur'aankeen yuu wax isku qasqasay raha rahu waa sida dhoobaduu ka dhex qayliyaa wax noocaasoo kaleo diinba aan ahayn alfiil malfiil wama adraaka malfiil maroodi maroodi muxuu yahay dhigiisaa gaagaaban dibkiisa saas ah faandhar buu leeyahay hadal noocaasuu markaa keenay oo qur-aan ah intay ku dashikoobeen oo ay ku qosqosleen bay dhaheen waan ognaynaa beenlow tahay laakiin reer mudahuloogooda intaan raaci lahayn macnaha waxaan raacaynaa reer rabiica beenloogooda macnaha reer rabiicayabaa isula jeeda nin annaga naga dhashay oo tolkeena ah oo beenlow ah inaan raacnaa nooga fiican nin talhebel ahoo rillow ah xamiyaddu aad bay u xun tahay qadiyaad hadday ku gasho waxay kaa tuurtaa meel xun xaqay ku seejisaa qofkan baatilka ku socday ku taageersiisaa qofka kale reer hebel ah ee xaqa ku socday ku nacsiisaa saa darteed bay dhaheen musaylamo beedlow inaad tahay waan ku ognahay laakiin intaan moxamed mudar saadiqoodaan raaci lahayn rabiicad beenlowgoodaan markaa raacaynaa saasay markaa fidna ugu siyaadisay fa arsala wuu diray ilayhi musaylama xaggiisa abuubakar radia allaahu canhu aljuyuusha ciidamaduu u diray biqiyaadati khaalid ibni weliid ciidankaasuu hogaaminayay khaalid ibni weliid fajarad waxaa dhex maray baynahu asaga iyo wa bayna almuslimiin baynahu waa musaylama iyo wa bayna almuslimiinba xuruubun dagaal baa dhex maray shadiidatun adag oo daran qutla lagu dilay fiiha dagaalka dhexdiisa musaylamaa lagu dilay iyo wa mucdama junuudihi ciidankiisa badankooda ayaa markaa lagu dilay wa qudiya waxaa la tirtiray oo la afjaray calaa fitnatii fidnadiisii fidnadii ummadda uu ku haayeyna meeshaasay ku afjarantay wa kaana alladii kii wuxuu ahaa qatalahu dilay waxshii bilxarbi ayaa dilay qaatilu xamza waxshina wuxuu ahaa ninkii xamse dilay radia allahu tacaala canhu ilaah ka raadi noqdee waatuu ummadda midka u khayr badan baan dilay sidoo kale midka u shar badanna waan dilay kanu khayr badan xamsu ula jeedaa kan u shar badanna musaylamuu ula jeedaa saa darteed waatuu rasuulku yidhi ilaah wuxuu ku qoslaa laba qofood oo midkoodka kala dilay haddana ay jannada wada galaan khalid iyo xamsa lagu fasiraa say noqotaba ninkaasaa markaa dilay ninkii musaylama ahaa yaa soo haray ama alkadaabu athaani beenloogii kale labadii jijimood ee nebiga murug gelisay ee intuu afuufay duuleen wuxuu ku fasiray laba beenaalayaal ahoo soo bixi doona kaa koowaad waa musaylama midka labaad ama alkadaabu athaani beenlowga labaadna alladii kaasoo uriyahu la tusay annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam fahuwa alaswad lacansiyaduu ahaa aswad alcansiya ninka la yidhaahdo wasana'ti waan u tegi doonnaa calaa dikrii qisadiisa asagana gadaal bay noogu imaan doontaa sheekadiisa wufuudu rasuuli wufuudu rasuuli muluuki ximyar ximyar boqoradooda rasuulkii ay soo direen wafdigoodii waaye waa wafdigii ergadii boqoradii ximyar iyo wa bacfu diritaankii mucaad ibni jabal uu rasuulku diray iyo wa abi muusa alashcari wa bacda marjicihi soo noqodkiisii kadib nebiga sala allahu calayhi wasalam min tabuuka tabuuk uu ka soo noqday qadima waxaa soo galay maalig ibnu mura saasuu markaa tilmaamayaa wa bacda rujuucihi wa bacda marjicihi soo noqodka nebiga uu soo noqday sala allahu calayh tabuukuu ka soo noqday qadna waxaa u soo galay maalik ibnu mura alrahaawiya ninka lagu magacaabo ninkaasi oo ergo ahaa yaxmilu xambaarsan oo wada macahu macigiisa kitaaba muluuki ximyar boqoradii ximyar warqad ay soo qoreen ayuu wadaa wahum boqorada ximyar waxay ahaayeen alxaarif ibni cabdikulaal wa nucaym bin cabdikulaal wa waraaba wa nucmaan ninka nucmaan lagu magacaabo oo qaylo dirucayn dirucayn qabiilada la yidhaahdo qayl markaa u ahaa qayl waa oday ama madax min qayl ahoo oday ahoo barasaas ah u ahaa dirucayn reer rucayna iyo wa macaafira reer macaafir iyo wa handaan wa kaanuu waxay ahaayeen intoodaba qad aslamuu kuwa islaamay wa arsaluuhu way u soo direen rasuulka bidaalika arrintaa fakataba wuu u qoray ilayhim xaggooda rasuuluullaahi rasuulkii allana sala allahu calayh wasalam kitaaban warqad buu u qoray warqaddaasoo bayana lahum uu ugu caddaynayo ayaga fiihi warqaddaa dhexdeeda maa lahum wamaa calayhim wixii xaq ah oo ay leeyihiin iyo wixii xaq ah oo korkooda lagu leeyahay warqadaasuu rasuulku u qoray kitaaban warqad buu u qoray bayana lahum uu ugu caddeeyey rasuulka fiihi warqaddaa dhexdeeda maa lahum wixii xaq ay u leeyihiin iyo wamaa calayhim waxa korkooda lagu leeyahay wa acطaa wuxuu siiyey uu u qoray sidoo kale nebiga addimmata ballan lilmucaahidiina dadka mucaahidiinta ah mucaahidiin waa dadka soo aan soo islaamin laakiin muslimiinta ballan kala dhaxaysa way heshiiyeenoo meeshay ku dhex nool yihiin diintooday iska haysanayaan islaamkay geli maynay dhaheen laakiin waxaa laga qaadayaa jisyo muslimiintii kula ballameen uma intaa kadib arsala wuxuu u diray ilayhim xaggooda mucaad ibnu jabal oo fii rijaalin rag ku dhex jira oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah rasuulka sala allahu calayh wasalam kadib mucaad buu raggii u diray oo rag asxaabtiisa ka mida la socdaa calaa kuuratin kuurad iyo degaan ayuu u diray deegaankii alculya ee sarraysay deegaan ama meel mataqaanaa deegaan ah oo kore oo min jihati cadan cadan jihadeeda xigtaa bayna sakuun iyo wasakaasig u dhaxaysa jihada cadan meel xigtaa oo deegaan sare ah ayuu nebigu u diray meesha loo diray waxay u dhexaysay bayna sakuuni qabiilka sakuun la yidhaahdo iyo wasakaasiki qabiilka sakaasik la yidhaahdo inta u dhaxaysa ilay meeshaasay deganaayeen wa kaana mucaad wuxuu ahaa qaadiyan mid kala xukmiya waxaakiman mid xukmiya buu ahaa qaadiyan qaadi buu u ahaa waxaakiman mid ka xukmiya filxuruubi dagaalada xilliga la qaaday inta ciidan ee la dirayana asagaa xukmin jira wa caamilan caamil buu ahaa shaqo oo wuxuu uga shaqo qaban jiray calaa aqdi sadaqati sadaqada arurinteedii soo qaaditaankeeda iyo waljizyati jizyada canshuurta laga qaado galada aan soo islaamin wa yusallii bihim wuxuu dujin jiray mucaad alsalawaati alkhamsa salaadaha shanta ah wa bacafa wuu diray haddana abaa muusa alashcari radia allaahu canhu calaa wuxuu u diray asagana wuu diray calaa kuurati sufla degaankii hoose ayuu markaa u diray waa zubayr waa ma'aal waa zamci saaxil meelahaasaa laysku yidhaahdaa meelaha kuurada suflada ah degaankeeda waa zubayr ma'aal zamci iyo saaxil ama saaxil leh dheh waqaala wuxuu ku yidhi yassiraa fududeeya walaa tucasiraa ha cuslaynina ummadda diinka ha ku cuslaynina u fududeeya loolama jeeda wax kasta fudeed uga dhiga meeshay diintu adkaysayna u adkeeya meeshay fududaysayna u fududeeya oo sida uu ilaahay wax u jaangooyo kuwada ummadda meeshii fudeedkeed ha ku cuslaynina meeshii culayska loogu talagalay ha ku fududaynina yasiraa fududeeya walaa tucasiraa ha cuslaynina wabashiraa u bishaareeya walaa tunafiraa ha kala cayrinina watataawaca ismaqla idinkana haddaad ducaad tihiin is-ateeca walaa takhtalifaa ha iskhilaafina khilaafku waa halaag culimmada ayay hoos u dhigtaa sharaftooday hoos u dhigtaaye ismaqlo is-ateeca watataawaca ismaqlo is-ateeca walaa takhtalifaa ha iska hor imaanina waqad makafa wuu nagaaday mucaad bilyaman buu ku nagaaday xataa tuwafiya ilaa la qoobsaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam ama abuu muusa abii muusa alashcari radia allahu canh faqadima calayhi waa u soo galay nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam fii xajati alwadaac xajkii lagu magacaabay xajat alwadaac wafdu hamdaan hamdaan wafdigoodii baanu gelaynaa iyo wa khaalid iyo wa diritaankii nebiga khaalid iyo cali uu diray hamdaan reer hamdaan qabiilatun qabiilad bay ahaayeen mashhuuratun caan ku ah bilyaman yaman qadima wuu soo galay wafduhaa wafdigeedii sanadii sagaalaad ee hijrada ilaan sanada sagaalaad ayaa loo bixiyeyba sanadkii wufuuda bacda marjicihi kasoo noqoshadiisii nebiga sala allahu calayh wasalam uu ka soo noqday min tabuuka wa fiihi wafdiga reer hamdaan waxaa ku jiray bin namti ninka lagu magacaabo maalik ibnu namti baa ku jiray wa kaana shaaciran abwaan buu ahaa gabyaa ayuu ahaa mujiidan gabayaa buu ahaa mujiidan wanaajiya gabayga wanaajiyo si fiican u tiri yaqaana faqaala wuxuu yidhi xalaftu birabbi raaqisaati ilaa mina sawaadira biruqbaani min hadbin qardadin macnaha gabay noocaasuu tiriyey bianna rasuula allahi fiina musadaqun rasuulu ataa min cindi dilcarshi muhtadin famaa xamilat min naaqatin fowqa raxliha ashadda calaa acdaa'ihi min muxammadin gabay noocaasuu tiriyey ninkii ahaa maalik ibnu namt wuxuu yidhi xalaftu waan dhaartay waxaan ku dhaaranayaa buu yidhi birabbi birabbi araaqisaati ay birabbi alibili geela rabbigii qalqaan ku dhaartay geelii alraaqisaati ordaayey ilaa minan minuu cararaayay sawaadira ka yimaaday amase kala yimaaday birukbaani dadkii saarnaa min hadbi qardadin qardad buurteeda qardad meelo sarsaraa la yidhaahdaa hadbigana waa buuraha hoose marka buurihii qardid ahaa ama qardid buuraheedii ka keenahayay muxuu la jeedaa wuxuu ka keenay maalinta sagaalaad carafo minuu markaa u sii wadaa geeli xalaftu waxaan ku dhaartay birabbi araaqisaati io geela rabbigii geelii arraaqisaati ee ordahay macnaha u cararahayay ilaa mina mina sawaadira eh, sawaadira ka keenay oo kala yimaaday birukbaani rukbaantii iyo gaadiidka kuwii saarnaa min habbi qardadin qardad buurteedii kala kala yimid bianna rasuula allaahi baan ku dhaartay rasuulkii ilaahay inuu yahay fiinaa dhexdeenna musadaqun mid la rumeeyo hadal kasta uu keeno mid loo rumeeyo ah rasuulun waa rasuul ataa ka yimid min cindi dil carshi allaha carshiga u saaxiibkaa agtiisa na loogaga soo diray muhtadin ee hanuunsan haddana rasuul muhtadi ahoo hanuunsanna haddana markaa ah famaa xamilat ma aysan xambaarin min naaqatin hal fowqa raxlihaa ninkaa markaa gabaygaasuu markaa tiriyey gabaygaasuu markaa tiriyo wuxuu yidhi xalaftu waan dhaartay birabbi geela rabbigii khalqan ku dhaartay geelii arraakhisaati u cararaayay ilaa mic sawaadira asagoo ka keenoo kala yimaaday birukbaani rukbaantii min hadbi qardadin qardad buurteeda bianna rasuula allaahi baan ku dhaartay rasuulkii ilaahay fiinaa dhexdeena inuu yahay musadaqun mid la rumeeyo rasuulun inuu rasuul yahay ataa ka yimid min cindi dilcarshi carshiga allaha u saibkaa agtiisa haddana muhtadin ah mid hanuunsan famaa xamilad ma aysan xambaarin min naaqatin hal fowqa raxliha raradeeda korkeeda kuma xambaarin ashadda calaa acdaa'ihi qof cadowgiisa uga kakkanaan badan min muxammadin fakataba wuu qoray lahum ayaga rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu u qoray kitaaban warqad kitaab ayuu rasuulku u qoray wa aqatacahum wuxuu ugu gooyey macnaha wuxuu ku siiyey fiihi warqaddaa dhexdeeda maa sa'aluuhu wixii ay warsadeen wastacmala wuxuu madax uga dhigay maalik ibnu mantua ninkii hadda calaa man aslama intii soo islaamtay oo min qowmihi qownkiisa ka mid ah uma intaa ka bacaa rasuulku wuxuu diray khaalid bn lwaliid yadacuuhum asagoo ugu yeerahayo ugu wacahaya islaamnimada baqiyatuhum intii ka soo hartay ila alislaami islaamka famakara waa uu nagaaday waa qaamida fiihim dhexdooda sittata ashhurin lix bir buu dhex joogay walam yuslimuu mana soo islaamin lix bir buu wacdinayuu wax u sheegaayey mid soo islaamayna uusan markaa jirin uma intaa kadib bacaa waa diray ilayhim xaggooda cali bni abi aalib buu u diray nebiga wa amarahu wuxuuna amray an yuqfila inuu soo celiyo khaalidan khaalid bax oo adigtag khaalidna soo celi buu dhahay rasuulka sal alla alah wasalam fafacala cali wuu sameeyey wa qara'a wuxuu akhriyey cali calayhim korkooda kitaaban warqad buu ku dul akhriyey reer hamdaan kitaabkaasoo lirasuuli illaahi rasuulka uu u soo qoray wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay cali dadkii ilalislaami islaamnimada fa aslamuu way islaameen fakataba cali wuu qoray albishaarata bishaaradii inay soo islaameen ahayd rasuulallaahi buu u qoray sala allahu calayhi wasalam nebiguu warqad u qoray uu leeyahay raggii way soo wada islaameen fakhara nebigu waa dhacay saajidan xaal uu yahay kii sujuudsan sujuud ayuu la dhacay nebiga uma rafaca ra'sahu kadibna madaxiisuu kor u soo qaaday faqaala wuxuu yidhi assalaamun calaa hamdaan assalaamun calaa hamdaan reer hamdaan korkooda nabadgelyo ha ahaato salaam iyo nabadgelyo ilaahay reer hamdaan korkooda ha yeelo saasuu markaa rasuulku yidhi wafdi bani cabdil madaan baanu geli doonaa balse meeshaha inoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala